الخامس عشر من شهر ربيع الثاني عام ثاني عام 1442 وربعين نجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن السلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين ysر اllah اإtmaam واkmaal وraزqna iqاas fi اqwl اcml inhu samic mujiib الdacwaat majliskan waa majliskii lix iyo sagaashanaad ee majaalistu markii sharax koobnay kitaabka suna nasaa-i habeenkan waa habeen isniina shan iyo tobanka bisha rabic thaani kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi waslm kitaabu اljanaa-is ayaan kusoo jirnay baabka sideed iyo labaatanaad gaslu اlmeyiti biاlmaai wasidri baabu gasli almeyiti qofka meydka in lagu dhaqo bilmaai biya iyo wasidri gob lagu dhaqo ayuu baabkaan u baabayay sidriga waa nooc calayn ah oo geedaha qaar eh, kaba ka baxdo ayaa sidri la yidhaahdaa xamurka nooc ka mid ah ayaa sidriga loo yaqaanaa waa xamar gubka kan la yihahda ama gobka waxaa tihahdaba inuu nooc kale noqdana waa suuragal laakiin kaan baa anaga naqaanaa xadiidku sideed boqol iyo kow iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qala imaam nas abarna qtayb bn saciid can malik bn anas bn abdhijra can ayub bn abi tamimata asakhtiyaani can moxamed bni siriin ana uma caiya alansaariya nusayba radia allahu tacala canha waardaaha waraxima jamiica rawaati almashhuuriina aladiina marayna bihim qutayba wamalik waayuub wamoxamed bni siriin wahayrihim raxima allahu ljamic qaalat waxay tihi uma caiya dakhala calayna waxaa noo soo galay rasuul ayaa noo soo galay sala allahu calayhi waali wasalam xiina goortii twafiyat la oofsaday ibnatu gabadhiisa ayuu nabiga noo soo galay sala allahu calayhi waali wasalam gabadh lama magacaabin oo heblaayo lama dhihin faqaala kadib nabigeen wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam iqsilnahaa halaaan saddex jeer dhaqa aw amaba khamsan shan jeer dhaqa aw amaba akara min daalika shanta in ka badan dhaqa ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam in ra'aytunna haddii aad u aragtaan daalika arrinkaas oo adinkaa idinla habboonaato todoba jee shan jeer ilaa ka badan dhaqa bimaa-in biyo ku dhaqa iyo wasidrin gobka ku dhaqa xamar gobka calayntiisa shiidan oo hadda caadiga a ah la isticmaala iyo noocay ahaataba wajcalna waxaad ka yeeshaan fi laakhirati dhaqitaanka u dambeeyana kaafuuran nooca kaafuurka loo yaqaana ka dhiga kaafuurka waxaan u malaynaa wallahu aclam sidiina la tus haddii ay tahay waa geedkan loo yaqaano alwaaxa laga sameeyo geedkan alwaaxa alwaaxda laga sameeyo oo waxaa weeyaan dhirarka badan ha baxarsaafka ah geedka isaga waa kaafuurka taqriiban jaamacadda madiina uu ka orli jiray inta hadda aanan dhismahan cusub oo hadda aadka loo dhisay aan la dhisin marka geedkaas aad ugu bixi jiray isagoo yaryar kaafuurka marka dad akhyaarahu markaa yaqaano culimadii kamid a ah meesha ayaa wayna tusin waxay yihahdeen kaafuurka aad maqasheen waa kan waa geedkaas marka alwaaxa laga sameeya ama baxrisaaf ha la yihahdo amaba nooc loo yaqaanaba waa noocaas alwaaxa laga sameeyo marka markay aada goyso calayntiisa ood sanka saa u saarto ood jebisa taqriiban waxay leedahay foox sidii fooxyay usoo udgeysaa marka kaafuurka inuu kaas yahay ay noo sheegeen wallaahu aclam waaya laakiin dhammaan waa laga helayo halka cataarinta qolyahan hadda meeshan sigiska iyo meel ay ahaataba haddii la taga kaafuurkaas iyo sidriga iyo waxaasoo dhan uma baahnidiin hadda marka sh cishahaan ka baxna insha allah qofkii baxa waxaasoo dhan wuu soo heli iyagoo shiidan iyagoo <laughs> habaysan iyagoo qaarkood le saabuuray ka samaysan yihiin yani maasha allah ganacsiga moogta fiican baa loo habaystay marka nicmadaas meeshaan ay taalla waaya lidalika culimada hore markay kitabaha noo akrinayaan ama ay dadka akhyaarta u akrinayaan waxay dhihi jireen yacrifuhu ahluhu kaafuur markii lasoo mara yacrifuhu ahluhu yani idkir markii lasoo mara yacrifuhu ahluhu warkooda iska gaabna dadkii lahay ayaa yaqaana halkaas bay ugu bixi jireen laakiin had yacrifu ahluhu waa laga tagayo cataariintan ama loo keenay kuwaana marka aad dadku sheegi iyagaa marka loo tegi un qolyahan dukaamada qalabkan oo iibiyo eh, naturalka ama waxyaabahan dabiiciga ah, iibiye qolyahaasaa laga heli waana khayr lasi iyagana dhaqaalay ka helayaan annagana way noo danayeen oo macrifo noqotaya iyo isku daweyn noqotayaaba waa laga faa'iiday alxamdulilah waaya xitaa kutubihii in la fasiro oo kutubihii wuxuu ku yeelay la fahmo ayay qeyb ka noqonayaan hadda tiinka oo kale tiinka oo kale watiini wazaytuun imsaa la akrin jiri oona la aqoon wuxuu tiin haddii ad artaan meesha tuuran yahay zaytuunna kii aan u naqaano muxuu ahaa gawaafada iyo tan annaga u naqaano zaytuun maaha isaga taas oo la socda tagawafa la yihahdaa ama jawaafa waxaa tidhahdaa midka annaga u naqaano o macaano mirmiraha gudaha ugu jiraan kaa zaytuun ma ahan zaytuunku waa nooc kale ilaa shan boqol oo noocay uu qeybsamaa taqriiban marka nooc macaanna weli maan arkin inta anig aan kolleyba aan wax yar yaroo fartaa la egay u badan yahi ama ka yar ama wax yar ka weyn marka oona kharaar u badan iyo dhanaan xigeenna sidaas u badan yahi marka laakiin zaytuunka annaga a naqaano gawaafada ah waa baab kale aan umalayna waxaa suuragal asnaafta shanta boqoleed inuu kamid yahin waa suuragal laakiin isku magac maahan kolleyba ingiliish noqotaya iyo iyo af carabi noqotayaaba gawaafa iyo jawaafa ay kala lahaan labadaba marka shuqul kuma lahan zaytuunka laakiin zaytuunka uu tuuran yahay hadda eh, saliidiisi yaa taalla mirihii iyagoo muxuu ahaa culbad ku jira ayaa hadda ad helaysaan qofkii rabo marka jazakum allah khayr raggan shaqo fiican ay noo qabteen baabu qasl meyiti qofka dhinta ah, milimaan gaarmiya kaafura wadnahaan wajcalna waxaad yeeshaan fi laakhirati dhaqitaanka dambe kaafuuran kaafuur eh, geliya oo kula dhaqa aw shay-an ama qeyb iyo shay oo min kaafuurin kaafuur ah faidaa faraqtunna haddii aad ka faaruqdaan fadinnanii faaadinnanii i ogeysiiya oo aniga inaad dhaqitaanka dhammayseen ii sheega falamaa goortii faraqnaa aan faaruqnay oon dhaqitaankii dhammaynay intii una farayna aan samaynay sala allahu calayhi waalihi wasalam ayaa aadanaahu waan ogeysiinay faacطaana nabigu wuxuu na siiyey xaqwahu hoos xorkiis ayuu na siiyey macuustiisa iyo waxaad tihahdaba xiqwahu bikasri alxaa wa bifatxihaa labadaba waxaa weeyaan ishkaal ma lahan xiqwa marka hoos guntiga waxau aqooni jiray waa luqatu hudayl cabdulaahi bni mascuud radia allahu tacala an arda qolyihi u ka dhashay ayaa izaarka waxay u yaqaaneen xiqu ama xaqu saasay u yaqaaneen marka xaqiga waa hoos ayuu na siiyey wa qaala wuxuu yihi nabigeena sala allahu calayh wasalam ashcirnahaa iyaahu u hoos mariya oo kafanta kor mariya iyada maradaas aan idiin dhiibay oo hoos ah hoos funaanad ahaan ugu dhiga yani dharka hoose oo ishcaarka ah ama shicaarka loo yaqaano ka dhiga oo intaadan kafanta caadiga gelinin kan u hoos mariya ayuu nabig sal slm ee hoos uu xira ma ahan yani hoos ugu dhiga ma ahan ee jirkeeda qeybta xigta maradaas hamarta saas ayuu nabigeena amar ku bixi sala اllah alay waayahay baabu asli may ah, baabu qasli almeyiti qofka meydka oo la dhaqo bilxamiimi biyo kula lagu dhaqo ayuu baabkan u baab dhib inay lahayn ayuu baabkan u baab ama ay caadahayd in lagu dhaqo xadiidku sideed boqol iyo laba iyo waa daciif lisnaad sanadkiisa waa daciif qaala imam nas almt abarana qutayb bn saciid bn jamil rif baqlani qaala xadaana leyt bn sacd imaam ahli misr can yaziid bn abi xabiib waa suwayd aburajaa almisri waa iqat faqiih عن abi xasan abulxasan mowla umu qays binta muxsin weyaan waa maqbuul can ummi qaysin binta muxsin asaxaabiya weyaan radia allahu tacala an ardaha qaalat waxay tihi umu muxsin umu qays cafwan tuufiya waxaa dhintay ibnii wiilkayga ayaa dhintay fajazictu markaas aan argagaxay calayhi korkiisa ayaan amaba calayhi waan ku dul argagaxay argagax ayaa igu dhacay faqultu waxaan ihi liladii ki yuqasilu dhaqay waxaan ku idhi laa taqsil ibnii bilmaai biyaha ku dhaqin albaaridi ee qabow oo fataqtulahu kadibna aad disho qatli miyaa udhiman waa meyd moogta waa ishilmaamtay waa ishilmaamtay jazac ayaa ku dhacay fanalaqa markaasaa cukaasha ibnu muxsin muxsin oo walaalkeed ahay ayaa waxaa weeyaan aaday ilaa rasuulilah ala sal slm fa ahbarahu wuxuu sheegay biqowliha hadalka ay tiri ayuu u sheegay fatabasama nabiga wuu muusooday sala allahu calayhi waali wasalam uma kadibna qaala wuxuu yidhi maa qaalat maxay tiri aala cumruha ama cumruhaa cumrigeeda ha dheeraadee say tiri hadalkiiya moogta hadal la yara liqi waay ayuu noqday qof meydoo laleeyahy ha iga dilin ayuusan iga dhimanin laleeyahay mogta qofku wuu isilmaamaya sayd cumar radia allahu taala anu ardaha waatii alla istaagay muxamed qofkii waa dhintay la yidhaahdo qoortiisa xagga la dhigi waatuu la istaagay radia allahu tacaala canhu ardaah wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin waa ti alla istaagay oo qofka markuu argagaxo wax badan ayaa ka hoosi ilaa marka lagu dul akhriyo wamaa muxamadu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afain maata o qutila inqalabtum calaa aqaabikum waman yanqalib calaa caqibihi falan yaduru llaha shaya wasayajzi llahu shaakiriina ayadda marka la akhri kadib ayuu marka muxuu ahaa wixii iska wada tuuray oo xaqiiqadii indhaha uu saaray radia allahu tacala canhu ardaa marka geerida mararka qaar qofka way wareerinaysa qofku aadkuu jeceli markuu ka dhinto ma qaalat maxay tihi aala lahu aala cumruha cumrigeeda ha dheeraadee qaala wuxuu yidhi saxaabiga jailka falaa naclamu ma ogsan imra'atan haweenay camirat cumrisay maa camirat intay cumrisay umu qays ma naqaano weyaan dheer ayay gaartay nabiga u ducay sala allahu calayhi waali wasalam lakin xadiidka waa xadiid daciifu lisnaad ah baabu naqdi ra'si lmeyiti qofka meyidka a ah madaxiisa in la furfuro hadduu tidcana ama uu muxuu ah soohnaa isku xirna in la kala furfuro inay hadiga nabigeena tahay sala allahu calayhi waali wasalam oy dhib lahayn ayuu baabkan ubaabay xadid kun sideed boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna yuusuf ibnu saciid amaba liisfarayba amaba liisfaray lianna janaabada looma furfura dumarka in eh, timahooda laakiin xaydka waa loo furfuraa marka dhimashadana xaydka ay la too tahay taqriiban sida muuqato waana noo imaan doontaa insha allah tabaaraka wa tacaala kun sideed boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qال imam nt abarna yusuf بn sacيid almasisi wa iqة xaafid qala xadaثna xajaaج ibn mxamed اlacwr wa iqaة tabt bn jurayj cabdimlk bn cabdi bn jurayj wa iqaة tabtun y naam tdliis yursil labadaaba waa leeyahay raximah اllah raxmaة waasca waayahay can ayub waa imaamkii qaala samictu waxaa ka maqlay xafsa binti siriin xafsa binta siriin abu ayub ibna tamiya sikhtiyani wa qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay ayuba qaala ayub wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay xafsa binta siriin albasriya umuhudayl weeyaan waa iqa raximah llah raxmatan waasica taquul iyadoo ayaan maqlay xadaana xadaatna waxaa noo sheeg noo sheekaysay ama noo warantay umu caiyata umu caطiya waa nasayba radia allahu taala ardaha annahuna iyaga saxaabiyaadka ahaa jacalna waxay guda galeen ama jacalna waxaa yeeleen ra'sa ibnati الnabiy sala اlah ala sl nabiga madaanabiga ala sl slam gabadhiisa madaxeeda waxay ka yeeleen iyo timiheedii alaaثata quruunin saddex baraar ayay ka yeeleen ama saddex gees ay ka dhigeen qultu waxaan idhi nanquduhu ahay waxaa dhihi xafsa qultu waxaan idhi haddii aan xafsa bint siriin waxaan idhi nanquduhu miyaan furfuraynaa timihii tidcana oo xirna ya asanta cafwan qultu waxaan naqadnahu miyay furfureen dheh su-aalay weydiisay wajacalnahu miyay ka yeeleen alaaata quruunin saddex gees ama saddex baraar miyay ka dhigeen qaalat waxay tihi umu caiya waxay tihi nacam ha sidaas ay yeeleen weyaan baabu mayaamin اlmeyiti wamawaadici alwuduuءi minhu baabu mayaamin ilmeyiti qofka meydka dhankiisa midigta in lagu bilaabo weysada iyo dhaqitaanka iyo wa mawaadici alwuduu'i iyo meelaha weysada oo minhu meydka ka mid ah in lagu bilaabo dhaqitaanka markii la dhaqaa inuu hadyiga nabigeena yahay amarna lasku laisku siiyey ayuu baabkan u baab yahay uu sunno yahay xadii kun sideed boqol iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasayi ramatullah akhbarna camr bn mansuur annasaa-i waa iqa qaala xadaana axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybani alimaam waa imaamka a taqaanaan imaam axmed bin xambal uma baahna in aad loo sharxa imaam ahlusinna ahlusunna ahlu sunnada ayuu imaam u yahay magacaas ayuu qaatay laqabkaas iyo eh, biladaas weyn oon ilaa qiyaami saaca ka dhacayn ayuu qaatay lidalika mawaaqifta qofka diinta ku dhisan oo diinta ilaahay oo xaqa ku dhisan oonan dad loogana roonaanaynin dadna looga darnaanaynin weliba geesinimo iyo cilmi iyo xikmadna wadato qofka markuu istaago caalimka ah ama qofka caaqilka oo aaludiinka u istaago taariikhda ayaa xusayso hadda soomaadan arkin ummadihii laga soo bilaabo nabigeena sala allahu calayhi aalihi wasalam markii laga soo bilaabo ilaa maanta aan joogin ilaa qiyaami saaca rag ayaa magacoodii uu khaalid yahay u waaray oo meel ku dhegan mawaaqifta iyo booska ay istaageen waxaa ka mid ahay abubakr sidiiq radia allahu tacala canhu wa ardaah laa yanqusu diin ana xay waatiu la istaagay diinta ilahay miyaa hoos u dhici anoo nafta ay suran tahay ilaa maanta waa la sheegi ilaa qiyaama saacana way soconay qof kasta oo raba inuu diinta ilaahay u istaagana nibraas iyo calan uu kusoo hirto iyo halkudhig ayuu u noqonayaa ilaa qiyaami saaca marka alimaam axmed bin xambal caleyh raxmat ullah markii niminka muctasilada ahaa ay u istaageen diintan khaasatan qur-aanka kariimka ah in la yidhahdo waa makhluuq oo waa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu abuuray ee hadalkiisa ma ahan sifo ilaahay ma ahan ay usoo istaageen oo nimin guul wadayaal ah oo culimo sheeganana oo fikriga ku qancayna ay waxaa weeyaan raggii ninka ma'muun ahaa oo belincabaas adowla cabaasiya odayaasheedii ka mid ahaa rag madaxda ahaa ay garab istaageen maalinta ayada ahayd axmed binu xambal uu garab istaagay wuxuu yidhi maya kalaamka ilaahay makhluuq ma ahan qofkii ihahdana waa gaal islaanimada ka baxay yuu la soo istaagay waa la xiray dhib badanna waa la gaarsiiy waad ogeydeen laakiin waxaa ku qaatay isagoo nabad qabana wuu soo baxay alxamdu oo dadkii lamidka ahaa kama ajal horreynin weliba wuu ka dambeeyey cumrigiisa ilaa sideetameeye iyo ziyaado ayuu ilaahay subxaana watacaala gaarsiiyey oo cumrigiisa ilahay uu barakeeyey sidoo kalena wuxuu la soo baxay biladaas sharafta ah oon weligii ka dhacayn ilaa qiyaami saaca oo ah imaamu ahli الsunna waاljamaca lidalika culimadu waxay yidhahdaan laba xili ilaahay ummadda nebi moxamed sal اlla ly slam wuxuu ku kala badbaadiyey laba nin abu bakr ilaahay wuxuu ku badbaadiyey waqti ridda dadki markay wada ridoobeen oo xataa sayid cumar oo taqaanaan adeegiisa oo la soo istaagay kayfa tuqaatila tuqaatil الnaas dadka seed ula dagaalami iyagoo tawxiidka qabsaday seed ula dagaalamaysaa wuu la soo istaagay xataa garabkiisu ka bixi gaaray wallaahi low manacunii canaaqan wa fii riwaayati ciqaala kaanuu yu-aduunahu ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam laqaataltuhum calaa mancihi wuxuu yidhi dabar amaba waxar yar oy nabiga siin jireen sala allahu alayhi waali wasalam oy zakada ku bixin jireen haddii ay diidaan wallaahi waan la dagaalami oon ku layni oon ana ku dhimani halkaasuu la istaagay radia allahu tacala anhu arda arrintii waxay keentay in islaamnimadii sidii ay ahayd si kasii xoogan looga soo wada noqdo lagu badbaado xilligii muxuu ahaa eh, axmed bin xambal imaam ahli sunna waljamaca isna saasay ahaydoo isna waxaa weeyaan abaa an yujiib inuu yidhaahdo qur-aanka ilaahay waa makhluuq ayuu diiday markaasaa waxaa weeyaan dadkii oo dhan aamanaa birabbi hada اhulaamti ma taqaanaan ya aamanaa birabbi hada اhulaam tabtii oo kala dhacday markuu yidhi karaamka ilaahay waa makhluuq ma ahan qofku waa makhluuq waa gaal markuu la istaagay dadkii dhan waxaa yidha aamanaa birabbi hada hulaam oo kala dhacday khalaas intee laga ummaddii o dhan ba dhaq hadda nairobi madaxweyne kastoo jooga iyo waxaa weeyaan eh, hub kastoo yeella iyo wax kastoo dhaca haddii daraf ilaa daraf hal mar ay dhaqaaqaan oo yidhahan keligii kuda ay ku taalla wax haba yaraatay dowladdan ictiraafsanna ma jirto hadday yidhahdaan maanta ya maxaa laga qaadi haba yaraatay n gacmaha la tagtaagi wardin baa la qabani haddii wardin horta la qaban jirin war kale ma yeeli marka waxaan kala jeedaa saasaa marka ilahay ku badbaadiy alimaam axmed ibn xambal waa ninkaas oo taqaanaan almusnad ayuu leeyahay almusnad waxaa weeyaan laba milyan oo sanad laba milyan oo lafdi xadiid maaya sanad ayuu kitaabkiisa ka gaabiyey loo yaqaano musnad alimaam axmed afartan iyo kontonka mujalada marka la taxqiijiyey oo sheek cabdimuxsin ah, wadaadkii isheeg wasaara shun islamiya ahaan jiray turki aturki wadaadkaas iyo tiim isla jiro ayaa taxqiijiyey markay taxqiijiyeen waxay ka dhigeen macalfahaaristiisa konton mujalad ayay ka dhigeen marka axaadiista matniga ah oo ku jirta waa afartan iyo dhowr kun oo xadiid afartan iyo dhowr kun oo xadiid alimaam axmed bin xamed marka waa ninkaaso waa bad badwa caleyh raxmat ullah qala imam abarana cmr ibn mansur النasائي wa iqaة tabt qala xadaثna axmed ibn mxamed ibn xambal الshaybani alimaam almarwasi waa ninkii ataqaaneen isaga war ma lahan qaala wuxuu yihi xadaثna ismaaciil ibn culaya iqaة tabt can khalid ibn mihran اxada albصri wa iqaة yursil can xafsa binti sirin wa iqa alanصariya um hudayl can umi caطiyata nusayba radia اllahu tacala an ardaha ana rasu rasu rsulka wuuu yihi fii asli ibnatihi gabadhiisa dhaqitaankeeda wuxuu yidhi ibda-an waxaad ku bilowdaan bimayaaminiha midigteeda iyo mawaadic almuduu'i iyo meelaha weysada oo minhaa iyada ka mid ah ku bilaaba nabigeena yihi sala allahu calayhi waali waslm marka qofka markii meydka loo dhaqaa intee lagu bilaabi waxaa laga bilaabi meelaha weysada iyo midigta ayaa laga bilaabay dhaqitaanka sidaa weyaan aslu lmeyiti witran baabu asli lmeyiti meydka in la dhaqo witran tiro dheer loo la dhaqo ayuu baabkan u baab yahay in hadiga nabigeenu yahay sala allahu calayhi waali wasalam oo waxaa weye afar afar iyo laba laba iyo lix lix iyo sideed sideed iyo ay noqonin ay noqoto saddex iyo shan iyo toddoba iyo saas wixii la midka xadiidku sideed boqol iyo shan iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa ya qardusi hey kaas adinkaan idin reebe waa iqa sooma iqa bas mis waxbaa u raacsan qaala wuxuu yihi hishaam xadaanaa xadaatna waxaa noo warantay xafsa binti siriin raximaha اllah an can umi caطiyata ay nooga sheegaysa qaalat waxay tihi uma caطiya maatat waxaa geeriyootay ixdaa banaati nebi nabiga sal sl gabdhihiis mid ka mid ah ayaa geeriyootay fa arsala ilayna markaasuu adeeg noo soo diray si aan u dhaqno fa qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm iqsin lahaa dhaqa bimaa'in biyi wa gob ku dhaqa waqsin lahaa dhaqa witran tiris dheer alaaan saddex aw khamsan ama shan ama sabcan ama toddoba in ra'aytuna dalika arrinka haddii aad u aragtaan wajcalna waxaad yeeshaan fi laakhirati dhaqitaan ku damey shayan shay oo min kaafuurin kaafuura fa idaa haddii aad ka faaruqtaan faaadin fa isogeysiiya falamaa faraqnaa goortaan ka faarnaadanahu nabigaan ogeysiina sal slm faalqa ilayna xaqwahu ama xiqwahu hoosguntigiisa ayuu nabiga noo soo tuuray wa qaala wuxuu yidhi ashcirnaha hoos u mariyay iyaahu isaga hoosguntigaas wamashadnaha timihadii waxaan u shallaynay oon u soohnay alaaata quruunin saddex gees ama baraar wa alqaynaahaa saddexdaas baraarna waxaan u tuurnay ilaa khalfiha gadaal gadaal gadaal ayaa marka timihii loo sameeyey baabu qasl meyt akar min hamsin shan ka badan meydka in la dhaqo ayuu baabkan u baabiyay inay dhib lahayn oo hadiga nabigeenna u faray ay kabta hadii ay ka mid tahay hadii loo baahdo axaadiista waa axaadiistii la socda inteeda badan laakiin xadiid kastaba xugun ayuu imaam baxayaa halkaas yaan loo dayma la-aanin axkaam iyo waxaad qaadanaysaan iyo masaa'il masala ulaa masala aaniya kaba soo qaad hadda masaaisha hadda aan ka soo dhacnay waxaa weeyaan in meydka sidri iyo biyo in lagu dhaqa ay hadiga nabigeena sal slam saabuunahan hadda jooga iyadoo jiraan haddana in lagu dhaqo kow waxaa kaloo soo qaadanay biyo kulul meydka in lagu dhaqo inay dhibaato lahayn waxaa kaloo soo qaadanay timaha sida janaabadii oo kale maaha in qofka meyd timiis la furfuri dumarka ayaan soo qaadanay waxaan soo qaadanay medigta iyo meelaha weysada in la dhaqi ayaan soo qaadanay halkaana waxaan qaadanay sidoo kale xadiidka ama baabka laba iyo soddonaad in meydka tiro dheer la dhaqa oonan afar iyo laba iyo lix iyo la dhaqaynino saddex iyo shan iyo wixii islamidka ah oo tiradaas isdheerka la dhaqi ayaan ayadna ka qaadanaynaa shan ka badan in la dhaqi kara ayadna aan ka qaadanayna marka waxaasoo dhan xadiidka lafdigiisuna fiirnin eh waxaad fiirisaan axkaamta imaamku meesha kala baxaa sidoo kale alfaadda kala duwan sidoo kale ruwaadda kala duwan fawaa'id waxaa ku jirta uu ilaahay un ogsanay subxaana wa tacala waxay la egtahay inaba caadi ahayn baabu qasl meyit meydka oo la dhaqa agtara min khamsin shan ka badan la dhaqiyo baabkan u baabay xadidku sideed boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna ismacil bn mascuud aljaxdari wa iqa qaal an yaziida ibn zurayc iqatun tabt qaala xadaثna ayub السkhtiyani can moxamed ibni siriin can umi caطiyata moxamed ibni siriin ma arkaysaan horan maxay ahayd horan yaan soo marnay ya xafs bint siriin can umi caطiyata qaalat waxay tihi umi caطiya dakala calayna rasul ya no so gala sl sl anaga naqsilu aan dhaqayna ibnatahu gabadhiisii faqala wuxuu yidhi iqsil laha dhaqa alaaan saddex aw hamsan ama shan aw akara min dalik intaa in ka badan in ra'aytuna dalik hadii ad aragtaan bimaain biyi wasidrin gob wajcalna ka yeela fi laakhirati dhaqitaanka damba kaafuran geliya aw shayan shay o min kaafurin kaafuran faidaa faraqtuna hadii aad farowdaan faadinanii isa ogeysiiya falamaa faraqna goortaan farun adanna waan ogeysiina faalqalinaa wuxuu noo soo sal sl xiqwa hoos guntigiisa waqala wuxuu yidhi ashcirnaha iyah hoos u mariya maradaas baabu qasl meyt aktar min sabca todoba ka badan in la dhaqa ayadna ma laha ma sha allah xadidku sideed boqol iyo iyo todoba iyo sideetanaad waa xadid صaxiix qala imam s abarna qutay bn saciid qala xadaثna xamaad waa kay xamaadkan ibn zayd ibn derham waa iqatu dabt qala xadaثna ayub السkhtiyani can moxamed ibn siriin can umi caطiyata qalat waxay tir umi caطiya tuufiyat ixdaa banaati nebi nabig gabdhihiis mid ka mid ayaa la ofsaday sala allahu alay slam radia allahu canha fa arsala ilayna waa noo soo dir adeeg faqala wuxuu yidhi iqsin laha dhaqa alaaan saddex aw khamsan aw akara min dalik intaa in ka badan raytuna bimaa'in biyi wasadrin wajcalna yeela fi laakhirati kaafuran aw shaya min kaafuur faidaa faraqtuna marka horta faraqdaan faaaadinanii isa ogeysiya falamaa faraqnaa aadanna waan ogeysiinin faariqina faalqa waxaa noo soo turan ilayna annaga xeqa hoos guntigiisa waqaala wuxuu yidhi shirnahaa iyaa hoos u mariya xadiidka hore iyo xadiidkan waa isleeyihiin laakiin istimbaadka أكثر من سبع in laga dhigi karo مxuu dhahay نabgeen أو أكثر من ذaلiكa in رaأyتuna haddii aad adinku aragtaan marka أكثر min ذaلiكa marka waa cadad furan oo مطلقa weyaan xadiidka kun sideed boqol iyo sideed sideetanaad annaga waxbaa naga tirtiran akhyaarta maxaa idiin qoran adi maka minka tirtiran akhbarana qutayba xadiidkana صaxiix mise waxaa idiin qoran maxaa idin qoran shacbaan saxiix idin qoran ani waa iga tirtiran hay jazaak allah kheer raqamkii iyo xukunkii baa tirtiran xadiidku sideed boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadiid صaxiixa qala imam nasai abarna qutayb ibn saciid qala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham can ayuub ibn tamiid sikhtiyani can xafsa bint siriin can uma caطiyata naxwahu xadiidkii oo kale ya ya sheekhi waa kaa maqanyi sooma adig ah, hadda waa meeshan sheeki <laughs> adduunkan rufta laga sii oya haysato hagaagsa marka waxaad ka dhigtaa ama kahagaagsada cidda uh, nusadan haysata xadiid kun sideed boqol siddeetan iyo sideed ku qorta kadibna bayna qawseyn saxiix ku qorta kadibna akhbarnaada ka bilaaba akhbarada waa idinkugu taallaa sooma marka inta ka horreysa waa nambarkii hos sheegtaan raqamkii kun sideed boqol sideetan sideed iyo saxiixaad ku qortaan qala imam abarna qutay bn saciid qala xadaثna xamaad eh, bn zayd bn dirham can ayuub can xabsa can ummi caطiyata naxwahu hayra anahu laakin anahu qaala wuxuu yihi alaaan saddex aw hamsan aw sabcan aw akara min dalik in ra'aytuna dalik arrinka hadii ad aragtaan xadii kun sideed boqol iyo sagaaliy sideetanaad wa xadii saxiixa qala imam nas abarana ismaciil bn mascuud aljaxdari wa iqa qala xadana bishir ibn mufadl weyaan wa iqatu tabt can salamata ibnu calqamata atamiimiy wa iqa can muxamed ibnu siriin can bacdi ikhwatihi walaalihiis qeyb ka mid a waa majhuul majhuul waa walaalihiis kuwa ka mid a akhawaatihina riwaayada ay ahayd laakiin xadiidka yasixu bisaabiqi walaaxiq axaadiista ka horreeyey iyo kuwa ka dambeeyey ayuu ku ansaxayaa marka ishkaal ma laha markuu dha akhawaati markuu yidhi de xabsi inay taaba laga yaaba wallah aclam waaya can uma caiyata wuxuu ka wariyey eh, ikhwadaas walaalihii ay ka wariyeen qaalat waxay tihi uma caiya tuufiyat waxaa la ofsaday ibnatu ibnatu gabar oo lirasulilah aleh sl slm fa amarnaa wuxuuna faray biqasliha inaan dhaqno tasriix muujadan fa arsala ilayna fa amaranaa soo biqasliha fa qaala wuxuu yidhi nabigana sl slm iqsilnahaa dhaqa alaaan saddex aw khamsan shan aw sabcan ama todobo aw akara min dalika intaa in ka badan in raytuna hadii aragtaan inta waan ka tirtiranta iyada la socda rag qaar waa ka tirtiranta qaalat waxay tii qultu waxaan witran tirisdermiyaan samaynayna tirisdermiyaan ka dhigaynaa aye qaala wuxuu nacma wajcalna ka yeela fi laakhirati dhaqitaanka u dambeeya kaafuuran aw shay-an min kaafuurka yeela falamaa goortii faraqna susaa idinma qoran faidaa faraqtuna miya faidaa faraqtun haddii aad faaruqdaan waa iga maqanyinkaas fadan faadannanii sogeysiya falama faraqnaa goortaan faaruqna soo sidaa maaha aadanahu aan ogeysiinay fa acaynaa annaga laba sadra marka sadr meesha iyada laba qaybood ayaa naga maqan ya boosku waa noo banaanyahi kuqorta marka lagu qorto falamaa goortii faraqnaa aan faaruqnay aadanahu aan ogeysiinay aana wuuna hoosgantigiisii qala wuuu yihi ashcirnaahaa iyaahu hoosu mariyo alkaafuuru fii qasl meyit baabu kaafuur kaafuur ayuu baabkan u baabiye fi qasl meyit meydka in marka laqa in la geliyo ayuu baabkan ubaabiy xadid kun sideed boqol iyo saga waxaan la yaabay amwaadda hadda lagu dhaqaa lagu dhaqaa meelaha lagu dhaqa sida masjid asalaam oo kale ayaan meyd mar dhexda soonaad aan fogeyn ayaan ka qayb qaatay dhaqitaankiisa marka waxaanaad arkaysaa kulli waa diyaar yacni waxaan axaadiista ay tirinayaan raggaas rag moog ma ahan ayagaa noogu fiqi badan kaafuurka waa kan intuu yeelaa sidriga waa kan biyi kulla xataa meeshaay ku hayaan eh, lafaaifti iyo muxuu ahaa waxaa eh, eh, weeyaan isheeg karfanti iyo habki xitaa bilaabitaanka waa dad iska cam ah laakiin maca daalika fiqiga oo dhaqitaanka meydka iyo janaazada sidii faatixaday u yaqaaneen xataa khilaafaadka ku soo arooray kulli way xifdsan yihin maasha allah marka aad baan ula yaaba xaqiiqatan oo aad ba welibu dadaalayaan taxadirka ku jira raggaas markaad aragto yaab axsanta meel kasto ay wax ka soo bixi lahaayeen ama gadaal ha noqoto ama horay ha noqoto ama hadduu qofka dhaawac le ama operation lagu sameeyey meelihina waa wada cabaynayaan dhammaan aad runtii aad aaday u dadaalayaan jasakum allah khayr annaga waxaan u haysanaa mogta inaan shaqo badan la qabanin raggaasay u dadaalayaan markaad aragtaan salaam masi salaaman la yaaba xaqiiqatan juhdiga ay gelinayaan iyo wax ay isticmaalayaan qalaba waad la yaabaysaan jasaahum allah khayr waaya kullina waa wax sunnada ahaa has hal mar waxaa laga yaabaa mararka qaar shaamba shaamba inay waa suuragal ay u kaalmaystaan laakiin wax kale haba yaraatay oonan ahayn adduunkii un axaadiista lagu sheegay meesha kumaan arkin waa yahay xitaa miskiga waa u tegi doona miskiga xataa laftarkiisiya meesha ay keeneenoo waad la yaabay waa yahay ilaahay khaatimada noosuubi suubi baab kafuri kafur iyo baabkan baab fi asl meyit meyt marka laqi xadidku sideed boqol iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qala imam nas alintu akhbarna camr ibnu zurara النysابري wa ثiqة tbt qال xadثna ismاعيل بن عuلية wa ثiqة tbt عن أyوب عن محamed عن أmi caطيةa qaلت waxay tir caطية أtاana رasuل lah nب sل sلم ونحن naga nqsilu ibnatahu gabadhiisa dhaqayno faqala wuxuu yidhi أqsilnaha dhaqa ثaلاثا أو خمسا أو أكثر min ذلika in rأytuna ذلika بmaءi وsidrin وجcalna في الآkhiraةi kاfuran maxalushahidka waa xagee kaafurantaas waa wajcalna fi aakhirati kaafuran aw shayan min kaafuur faidaa faraqtuna faadinanii isogeysiya falamaa faraqnaa aadana waan ogeysiina faalqa ilayna xiqwahu ama xaqwahu wa qaal wuxuu yidhi ashcirnaha iyaah ayadna waa banaanta la socda gashta waa ka maqanta qaala wuxuu yidhi aw qaalat waxay tihi xafsat waxay tihi iqsilnahaa dhaqa alaaan aw khamsan aw sabcan qaala wuxuu yidhi wa qaalat uma caiya uma caiya waxay tihi mashatnaaha alaaata quruunin saddex gees ayaan u samaynay ama saddex baraar ayaan u samaynay xadidku sideed boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qala imam ns akhbarna maxamed bn mansuur alkhuzaaci aljawaaz wa iqa qala xadaثna sufyan bn cuyayna waa imaamkii qala xadaثna ayuba aلsikhtiyani can moxamed bn siriin qala akhbaratnii xafsa can umi caطiyata qalat waxay tir um caiya wajacalnaa ra'saha madaxeeda waxaan ka yeelnay alaaثata quruunin saddex gees ayaan ka dhignay madax yaa la qoray may timihii muxuu ahaa saddex gees loo shanlay wa oo loo tidcay xadidku sideed boqol laba iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qala imam abarna qutay bn saciid qala xadaثna xamaad can ayub waqaalat xafsa can umi caطiyata wajacalnaa ra'saha alaaثata quruunin xadiidka marka waa axaadiid isku nooca haddii caaw aan iska sii dadayno xataa meeshii ilaahay uuna gaarsiy aan iska gaarno ilaa laga adima dhibaataba ma lahan oo cashiradii hore baaqday amaba kuwii hore oo yaraa kagabnay aan ku kabno ila axaadiista waxaad fiirsanaysaan ishcaarka ee la sheegi doono iyo kaafuur iyo laakiin axaadiista iyo raggeedaba rijaasha waa taqriiban wax weyn aad uma kala duuna marka waa fadl اllahi yutiihi man yashaa waca xadiidku sideed boqol iyo saddex sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam nas akhbarna yuusuf ibn saciid almasisi wa iqa qala xadaثna xajaaج alacwar can mijrayj qaala akhbaranii ayub bn abi tamiim hadduu ku cadayy soo ma jeedi annahu samica maxamed bn sirin yaquul isagoo kaanat umacadiyat waxay ahayd imra'atun ayay ahayd oo meel ansaari ansaareed qadimat way soo gashay intay imaaday meesha imaada waa xage waa albasra magaalada basra ayay timid waa markuu nabig dhintay kadib sal slam muddo dambe tubaadiru ibnan tubaadiru iyadoo degdeg la degdegaysa ibnan wiilow lahaa amaba malakmoodka la degdegayso intuusan imanin ka hore ka soo gaaraysa safar ayuu aaday kadibna wuu xanuunsaday xaalad adagaa laga sheegay oroda is soo daysay kadibna waxay leedahay intuusan imanin ka hore ka gaar falam tadrikuma ayna soo gaarin kama soo gaarin waa badanta arinteed waa dhacdaa xaddatna waxay noo sheegtay qaalat waxay tihi dakhala nebiyu nabigan ayaa noo so galay calayna noo so galay wanaxu naga naqsilu ibnata gobadhiisa aan dhaqayna faqala wuxuu yihi iqsilnaha alaaan aw khamsan aw aktar min dalika in ra'aytunna bimaain wajcalna fi laakhirati kaafuran aw shay min kaafuur faidaa faraqtuna faadinanii ah, bimaain wasidrin ha ma ka boode hay ah, iqsilnaha alaaan aw khamsan aw aktar min dalika in ra'aytuna bimaain wasidrin axsanta wajcalna fi اlaakhirati kaafuran aw shaya man kaafuur faida faraqtuna faadinanii falama faraqna alqaa ilayna xiqwahu waqaala ashcirnaha iyah walam yazid calaa dalika intaas waxaan ahayn nabiga nooma sheeg wax kaloo noo dhiibay ma jirin ama amar kaloo nasi ma jirin qaala wuxuu yihi raawigii laa adri ma ogi ayu banaatihi gabdhihiisa miday ahayd ma ogi qaala wuxuu yihi raawigii qultu waxaan idhi maa qowluhu muxuu yahay ashcirnaha iyaahu maxaa loola jeedaa atuwazaru bihi ma hoosguntiyaa looga dhigi oo gorgorod miyaa looga dhigi maradi waa su-aal imaan karta mogta ashcirna markuu yidhi ma loo gorgorodayni mis jirkii caadigahay umbaa uun marada lagu duubi waaya qaala wuxuu yidhi laa uraahu uma malaynayo ilaa an yaquula inuu yidhaahdo ulfufnahaa fiihi ku duduuba oo marada ugu hooseysa oo jirkeeda lagu duduuba maradaasoo guntiga nabigan ha noqoto sala allahu calayhi waali wasalam ee ah, gorgoranta looga dhigo macnaheeda uma malaynaya uu yidhi xadiidku sideed boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa alat aqbana shucayb bnu yuusuf annasaa'i waa naam zaynab miya laa adri ay banaatii ninkaana ku yidhahda aggeed isaga raawiga kale adiga madaaytama ogi xaggeed ka axsanta allah ybarak fiik riwaayad kale iyo meelahaas wadaad kasoo qoftay wadaadkii muxuu ahaa raawig ahaa oo xadiidka warinay markuu yidhi aniga mid ahayd ma sheekha cilmi dheeri ayuu keen waa runtiis saas waay zaynab ahayd lakiin waxaad ogaataan nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam intuu dhalay oo dhan ay ka wada horreeyeen intaanan ka ahayn faatima binti rasuuli illaahi sala allah alay slam iyadana waxay ka dambeysay lix bilood ay ka dambeysay radia allahu tacaala canha wa ardaaha marka gabdhihii marka nabigeena sal sl dhammaan isagoo jooga ayay wada eh, dhinteen iyo wiilashiisaba sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waaya marka idana zaynab weeyaan waa zaynab nacam nacam yaa sheekhay a yani waxaa nabigeena sal slam izaarkii u watay marada hoos guntigeeda u watay ayuu usoo furay uu keenay kadibna bedelkii ayada loo gelin lahaa oo looga dhigi lahaa hosgunti ayaa waxaa weeyaan waxaa laisku hayaa ma lagu wada duubay maradii barakada nabigeena sal اla slm atabaruku biaahaarihi isaga bas bay banaan tahay sida ah, muxaqiqiinta culimada ay qabaan marka maadaama marada nabigeena ay sal slm mid barako badan in jirkii nabi maxamed sal sl maraday haysay itan labada jir ay isku dambeeyaan camal ayuu nabiga u siiyey wallahu aclam laakiin ma waxaa looga dhigay gorgorod mise jirkii oo dhan raawigu marka wuxuu leeyahay waxaa ii muuqata in jirki lagu wada duubay wuxuuna u daliishanaa qofka meyidka markuu dhinto maxaa lagu sameeya ma khamiisa loo xiraa ma shaara loo xiraa ma koofiyada loo xiraa ma okayaala loo xiraa mise mara baa lagu duubaa asal ahaan mara lagu duubaa marka halkaas ayuu ka daliishanaya waxaa noo imaan doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala khilaafka aimada afarta ay ku khilaafeen xadiid noo imaan doono meydka wax aanan ahayn karfantaas ma loo gelin karaa koofiyad ma loo gelin karaa cimaamad ma loo duubi karaa khamiis ma loo xiri karaa sarwaal ma loo xiri karaa ma laisku aadin karaa baabkiis isagoo muxuu ahaa nin caadi oo kale kadibna kor ma laga marin karaa marka madhab shaafici maya uu leeyahay madhabka almadhab shaafici waa maya sidaa weyaan muxaqiqiintooda ama madhabka guud ahaan maalikiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyadana ha ay leeyihiin dhib malaha waaya baab mri faridis ar baabkan u bitaxsiin kafani kafanta in la wanaajiyo oo kafan wanaagsan oo uqalanta qofka in lagu kafaniyo ayuu baabkan u baab yahay adknusjooga qaalat waxay tii faaadanaahu faalqa ilayna xiqahu qaala ashcirnaa iyaah baabkan baab u baahan caw maahan kun sideed boqol iyo ha maba taaban miya kaas maba taaban oo la yaabaa dhacde xadiid kun sideed boqol iyo iyo afar iyo sagaashanaad waa xadid صaxiixa qala imam s abarna شhucayb ibn yuusuf wa iqaة النasائي weyn qala xadaثna يزيid ibn haarun wa iqaة mتqin cabid qala xadaثna ibn cawn cabdالlahi ibn cawn wa iqaة sabt faadil can moxamed ibn sirin waa imaamkii can uma caطiyata nusayba radi allahu ta adaha raxima jamica ruwaad qaalat waxay tihi ummu caiya tuwfiya ixdaa tuwfiya waxaa la ofsaday ixdaa banaati nebiy nabiga sal slm gabdhihiis mid ka mid ah ayaa la ofsaday faqala wuxuu nabigana sal slm iqsin laha dhaqa alaaan aw hamsan aw aktar min dalik in ra'aytuna dalik waqsin laha bisidri walmaa wajcalna fii aakhiri dalika kaafuran aw shaya min kaafuur faidaa faraqtuna faadinanii qaalat faaaadannaahu faalqa ilayna xibahu waqaala ashcirnahaa iyaah fasir uma baanakan baab lamr bitaxsiin kafani kafanta in la wanaajiyo ayuu baabkan u baabiya lisfaro oo qofka la kafanina kafan u qalanto macno lah in lagu kafaniyo macneeda ma aha wax qaali ah ma aha laakiin wax cusub haddii la heli karo oo nadiif ah oo saddex iyo wixii ka badan ah baabkaasaa laga yaaba wallahu aclam xadidku sideed boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qala imam bn smt abarna cbdiraحman ibn khaalid الraqiy alqaطaan waa saduuq wayusuf ibn moxamed almisisi waa iqa wlafdu lahu lafdiga yuusuf ayaa iskale qaala qaala wuxuu yidhi yuusuf ama ana waxaa noo warramay xajaaj ibn maxamed alcawar ibn jurayj qaala akhbarani abu zubayr maxamed muslim tadrus almaki waxaa weeyaan saduuq anahu sami wuxuu ka maqlay jaabir bn cbdillahi ayuu ka maqlay mudalis miyuu ahaa hahay yaquul isagoo la khaaba rasuullahi nabiga alla ayaa khudbeeyey fadakara wuxuu sheegay rajula nin ayuu sheego min asxaabi saxaabadiis ka mid maanta dhintay oo fa qubila la aasay leylan habeen oo kufina lagu kafaniyey fii kafanin kafan ayra aalin aanan ficnayn oo macno badan aan lahayn kafan iska sakaraad oo iska yanii ruqruqday macno aan lahayn ama aanan ku habbooneyn lagu kafanay ayaa nabiga uu sheegay sal slm fazajara markaas waxaa antay rasul rasulka sal slm an yuqbara in la aaso insaanu qof leelin habeen ilaa an yudara ilaa dalika arrinkaas in loo dhibaatoodo mooyane nabigu uu diiday qodobkaas waa qodobka labaad qodobka koobaad weyaan wa qala rasul u sl slam ina idaa waliya hadduu u istaaga axadukum midkiin afaahu ay dafni akhiihi walaalkii muxuu ahaa inuu aas haduu qofkii midkin u istaaga ood hawsha ayada adiga ay mudato falyuxsin ha wanaajiyo kafanahu kafantiis ha wanaajiyo waxyaabaha la yaab kale waxaa weeyaan ikhwaan ikram bini aadanka maali maali maali maali ayuu leeyahay maalkay maalkay maalkay maalkay oo weliba dee xaalad adag inaad ribo u galaa laga yaabaa inuu wax u dhacaa laga yaabaa inuu qof muslim udilaa laga yaabaa inuu balaaye u abuuraa laga yaabaa inuu dad isku baabi'iyaa laga yaabaa yacni qul maa turiid wax alla wixii adigaa dhihi karta dhah markaa dhinto un fiiriye ikhwaani markuu qofka isaga dhinto bes un fiiriye guryihii uu ka tagay way taagan yihin sidooda iyagoo ah oo qurux badan waa lagu baashaali dad baa ku raacaysani gawaarida uu ka tagay laftirkoodii ayaa lagu ma garateen xitaa telefonkiis waa la isticmaali telefonkiis kiisia la isticmaali soomaadan garan accounkiisaa la isticmaali xisaabtii ay ku socotaa isagii isagana bilaahi calaykum maxaa laga siiya qofka meydka maxaa laga siiya saddexdaas oo lagu duuba oo cad oo xataa nigis iyo sarwaalindaani waxaa utaqaanaa lama siiyo lagama siinayo saacaddo yar waqtiga ku fiirsado xataa lagama siinayo xaaraan telefoon yaroo hataa ad ku wada xiriiro ha sheegin haddii horta la siin lahaa yacni qofkii qiimahaas lahaa ood ogeydeen halkaasaa lagu tuuri markaasaa la dhihi kabaha soo qaada oo berdeelka soo qaada oo soo qaada muxuu ahaa baashaa la yidhaahdo bedeelka soo qaada oo xataa waxaa weeyaan wax walba la soo qaadi waad aragteen sooma bas wabilahi towfiiq halkaasaa ugu dambayna lidaalika haddii aad qofka ogaan lahaa deg dega loo hilmaama iyo duliga looga tegaa wuu ikri lahaa waxaan adhaayo ummad aan kuu naxariisanayn danna aan kaagelaynin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah oo indhahayga saaray nin baa dhaqaalo badan haysta ninkii ka waaba dhintayba wixii aad qadintood ilaahay u geystay asay u taallaa mogta khayrna u rajayna insha allahu tabaaraka wa tacaala laakiin waxaan la yaabay lacag wuxuu ninkaas ka tagay aan inaba caadi ahayn aad u tiro badan ma guriya ma gawaariya ma akaan lacag ku jirta ma waxaa weeya qandaraasii adduuna yacni maa shaa allahu caleyh waa bud waa bud isagii marka waxaa la geliyey saddexda xabaa lagu duubay meeshaa lagu tuuray waa la isaga soo tagay ninka asaga ahaa marka wuxuu awoodi kari lahaa oon huba soddon masjid inuu dhisi karo soddon soddon alaaiin waxba lacagtis ay iska dhimeen waan huba laazim maaha hal maalin inuu wada dhiso laakiin intuu hanti haystayaan aqaanaa waa muddo dheer ay ahayd oo hantiisa aad u cursayd hal masjidoo dhisay anima aqaan kolley markuu lacag ka tagay toban shil ma laga bixin karaa xataa haddii ay niyad sami qolyaha qaado oo yidhahdaan war ninkii saaxibkeen ah ama walaalkeen ah ama qaraabadaan oo hakada ninkii aan lacagtiisii aan u sadaqayno ma sadaqayn karaan xaaraanay karta beentood aayadda qur-aanka halkan qabani waxaa laga bixin kara waxaa weeyaan waa muunat tajhiis qofkaas afarta xab oo saddexdaa mara oo lagu duduuba o iyo haddii dayn ay ku taagnayd daynti in laga bixiyo maxaa kaloo raaca wasiyo haddii amar alla u dardaarmay ood waxun ka dardaarmay yaaba dardaarmo horta yaaba dardaarmo yaana kugu sima inaad dardaarantaba diyaaradaaba qab baabuur qab koroono qab wadnaha istaag qab dhikar ab lan ab yaaba kugsimi lidalika nabigeena sal allahu alayh wali slm wuxuu leeyahay qof muumina ah wax laga dardaarmo haysta ma jira ilaa hadduu jira ay soo maraysa saddex maalmood ama saddex habeen ilaa wasiyatuhu maktuuba cindahu lidalika wasiyada qofkii raba inuu ka faaidaysto arinta iyada ah googa sheekh googal ad utegaysaan sheekh googal ad geli ad ku qori alwasiya harciya ad ku qori alwasiya asharciya ad ku qori wuxuu kuu soo bixinaa marka habkii loo dardaarmi laha isaa ku bari se u dardaarmi lahay ya axsant axsant google buu ka so qadan halkan waa taas tin baad moogta ad ku soo dhaweynayaan waad buuxsani ayar tartiib muqadimaadka isagii ayaa kugu warramay oo wiaad muslimiinta u dardaarmi lahayd wixaad xaaskaaga ilmahaad udardaarmi lahayd raximkaad waxaad udardaarmi lahayd aqriibadaada iyo asxaabtaada waxaad udardaarmi lahayd isaga kuu buuxiyey adiga waa un soo qaadanay waa diyaar oonay ku qotanta diinta ilahi subxana wa tacaala kadibna xuquuqdii adiga aada lahayd xuquuqdii lagugu lahaa wixii damiin aad ka ahayd wixii aad waxaa weeyaan adiga aad eh, si toos aad u qaadatay waa iska qoran bas kadibna moorigaada yaro muxuu oo ganacsigaada amaba masaajidkaada amaba madrasadaada ama meeshii marka joogto ama haddii aadan haysan cid islaan oo haysato aad ka soo qaadana rug aad kusiini hal qof hadii ad heshana geli haddii aad markhaati u helin muhiim maaha kaso markhaatada ku fiicanta bas ha kugu jirto marka isbedel yaraada ah haddana waadun editin baad kusumaynaysaa waad cusboonaysiin bas maalinta ay kow aad tidhahdo aayar meel waaba la yaqaanaaba inta saddex qof ama laba qof ugu yaraan oo aad ugu kalsoon tahay oon hawlahadana iyo afaarahadana bannaanka kaa geynayn ilan maogtahay qofka dunooli afaarihiis in banaanka la geeya lama ogola sharcanna xataa ma fiicno dee hawl badanaana ka halaabi afaarahada hoose moogta dadku ilaalina marka ayaad marka ad u yara dhiibani ma hawshaas kuu hagaajini bas maalinta ad dhimata waraaqdu mafa kala soo siini musigiiskaa lagu dhex xirnaba haddii la rabo dhibba ma laha waa dhintay qofka mugta marka arrinta ayada ikhwaani kiraamha lagu dadaalo nin waxaan garanayaa khyaarta ka mid sarafley suuqaan sarafka ku jiri jiri labada kun iyo sideedii ayuu halkaan ka baxay boorsooyin lacag u qaaday wuxuu la aaday tanzania markuu meelahaas mara ayaa baabuurkii alla lacay kaw markii baa dhintay wuxuu wadaa lacag aad u tiro badan suuqa sarafka islaamka xoolihiisii o dhan ayuu ku hayaa ani xataa lacag u yahay xaqiiqatan lacag u yahay aniga ma leh lakin macluumiya markaasa iska lahaa marka marka ninkii markuu dhintay maxaa la samayni isagiyaa boorsadii aad watay ayaa la furay lacagta ilah u badbaadiyy ninkaa la socday ilah u badbaadiyey boorsadii waxaa laga soo baxay buug dukaankiina waa la tagay buug koobi kale oo buugga noociisa ayaa laga soo qaaday xaaskiisina oo meelahan degneed ayadna waa loo tagay buug saddexaada laga soo qaaday waa saddex buug hal xarفa ku wada qoran dhammaantood kulli hal shay lacagtaydi aniga aan u dhiibay iyo meesha ay ku jirto ata meel fulan ay ku jirta w meel fulan meel kami dukaan ka mid ah ayaa intuu baci wax ku xirxiray halkaasay ku jirtaa dhowr kun oo dollar ahayd halkaasay ku jirtaa meeshii saasa u qoran ka warrama ikhwaani yaa intaa samayna marka baabka isaga waa baab runtii muhiim aad u ah ikhwaan ikram waadna arkaysaane dhammaanteen marka aan dhexda wada xiran ninka hadla iyo inta dhegaysaniba inta dhegeysan doonta baa aan dhaqaaqna waxaa weeya waa la socdaa hala diyaargarooba ya sheekh mawtulfajaha waa waxaa weeyaan aakhir zamanka calaamaadkiis lagu garta wa marka hawsha ayada ikhwaaniya waxba yaan la fududaysan cid ogsoon caawa inay nabad ku baryaysa noguma jirto xaqiiqatan ya sheekhi kabiisa kama waan ka xanuunsaday ninka isaga marka ficlan ninka isaga hadda idin sheegay aad baan ugu xanuunsaday aad ficlan wixii waa la iskaga tamatuc wax lagu samayn doona miyaa taqaanaa waa la iskaga raaxaysani wabillahi tawfiiq ilahay khayrkana waafajiye weliba waad la socotaan ubadkan xiliyadan dama joogo ya ubadkan xiliyadan dama joogo ubadkii aad taqaaneen ma ahan ubad kala waa ha isku hadlayn kuwaan ha isku hadlayn abadan marti ha ugu noqon xoolahaadi aakhirada jannada marti ha ugu noqon ayaga marti meelo kale muxuu ahay Eh, ugu noqo laakiin iyo duca iyo wixii dee saarnay laakiin hanti taada ah marti ha ugu noqon xaaraan ayaga isku laynaan eber iska siinaan hadda weliba anigu soomaalida waan roonahay carabtaas markaad tagtaan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilahi raajicuun waaya annaga ma tol i waxbaa laisku qabanayo waxbaa jira hawlo i waxba on jira un si un baa un loo farsamayn lakin xagga gabdhaha sida loo gala markaad aragtaan qaarkood iyo xataa ragga tabarta daran iyo wax loogalaah waad la yaabaysaan waxaad arkaysaa nin afartan sano oo kaamil ah aabbihiis dhaxalkiis darteed ku kala maqan labanina walaalaa ku kala maqan islaamiin arbaciin sana ma dhamayna taxsiin alkafan hadha idaa weliya hadduu u istaaga axaduku midkiin akhaahu falyuxsin kafanahu kafantiisa ah, ha wanaajiyo wax kaloo dee talo kale intaas baa wax kaloo meesha u yeela tiina mxuu ahay bal taasuna wanaajiyo baab kafani ayu kafani kafanteedeebaa khayrun wanaag badan nooca kafanta laisku kafani tee ugu fiican ayuu baabkan u baabay xadiidka meeqaana jooga saacad saacad meeqaana jooga konton iyo afar waa sheekaynay mogta way xadiidku sideed boqol iyo lix lix sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam s abarna cmr bn cali falas qala xadana yaxya bn sacيid الqطan qala samictu sacيid bn abi caruba waiqat sabtun اkhtalطa fi akhirihi yuxadiثu can ayub can abi khilaabata cbdillah bn zayd اjarmi waiqat fadil can abi muhalab abulmuhalab aljarmi albصri wa ismhu camr ayaa la yihahda aw cabdiraحman aya la yhahda ibn mucaawiya waiqa can samura ibn jundub alfizari xaliif اlanصar صaxaabi jaliil radi alahu ta an nabi nabig uu sl nabigan wuxuu yidhi ilbasuu xirta min iyaabikum dharkiina waxaad ka xirataan ilbas waa inka maqanta la socdiya culama allah qaarkii idinka maqanta min iyaabikum dadkiina albayaada kan cad fa inaha iyada aharu iyada ayaa nadiif badan wa adyabu diib badan wanaag badan wakafinuu fiiha mawtaakum kuwiina dhintana ku kafanay ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam dharka cad marka waa qiimo badan kafaru nabi sal sl kafantiisa ayuu baabkan u baab yahay ma muxuu ahaa xadiidku sideed boqol iyo iyo toddoba iy sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaal imamna smt abarana isxaaq ibn mansuur isxaaq بن رhوي مامki qال xdثna cبدرزاq بن hوn سنعاني وثقة xاaفظ qال xdثna mع بن عشhة الأجي وثiq عن الزهري وإmاmki عن crوة wa crوه iبن زبير sma عن عائشhaة رضي الله taعaلى ض qالت way tr cمر cائشha kufina النبي nبg wxa lgu kفnay في ثaلاثة أثوaaب سdex mara saxuuliyaة ee ymn loo nisbeeyey biidin ee cadcad ayaa nabiga lagu kفnay sل sم sdex weyaan xadiku sideed boqol iyo sideed iyo sagaشhanaad wa xadيث صحيixa qala imam abana qtay bn sacيid can malik bn hir can hishaam ibni curwata can abihi can caiشhata radia allahu taala anha ana rasul rasul sl sl kufin waxa lagu kafaniyay fi talaata tawaabi saddex mara biidin cadad suxuuliyatin ee suxuuli loo nisbeeyey waa magaaladii dalka ay kasoo jeeday laysa fiiha qamiisun qamiis ku jirin walaa imaamatan imaamad ay ku jirin laysa fiiha qamiisun walaa imaamun tafsiirkeeda shaaficiyada iyo cid raacday waxay yidhahdeen yani qamiis meesha kuma jirin imaamadna kuma jirin marooyin caadi ahayd xanafiyada iyo maalikiyadana waxay leeyihin maya tirada saddexda ah waxaa ka banaana oo ka madax banaana khamiiska iyo cimaamada ka madax banaana o ayagana ku jireen saasa ah weyaan marka waa dhanka alle adaba dhib weyn ma laha asal ahaan waa marooyinka alla duuba xadiku sideed boqol sagaal sagaashanaad wa xadiis saxiixa qaala ibnu sal akhbarna qutayb ibnu saciid qala xadathana xafs ibn khiyaaf ibnu طalq xalay ayan soo marna socda طalq ibnu mucaawiya waa annakhaci alqaadi alkuufi iqat faqihu tagayara fi اlaakhiri qaliila can hishaam bin curwa can abiihi can caiشhata radi lla aa waa tir umna caiشha kufina rasullah nabiga ee lagu kafanay fi alaaa waabin saddex malad biidin cadcad yamaaniyatin yeman loo nisbeeyey kursufin ee suuf ah suuf ay ka samaysnayen laysa fiiha qamiisan kuma jirin walaa imaamatan kuma jirin fadukira licaaishata ayaa loo sheegay qowluhum fii tawbayni laba mara iwa burdin macuus ayaa loo sheegay oo min xibaratin xibara ah faqaalat waxay tihi qad utiya bilburdi burdiga iyo macuusta waa la keenay maradaas ama go-aas noocaas waa la keenay oo xibrada ah walaakinahum raduu way celiyeen keenitaanka sax waa laga keenay laakiin kuwa lagu kafani laguma darin walam yukafinuhu fiihi ayna kafinin saas eh, kafan laguma dhigin ay leedahay radia allahu tacaala canha wa ardaaha baabu lqamiisi fi lkafan qamiis oo kafanka la geliyay ayuu baabkan u baabay xadii kun iyo sagaal boqolaad meesha la gaaray mu alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wuxuu la tooyey mataqaana cashirka inta haddaan soo marnay kitaabkii alwaafi maa fi inaan ka soo baxnay oo kale wa soo saamay kun sagaal boqol iyo kow iyo labaatan sooma ahayn aan ka soo baxnay oo weliba dee rijaasha intaa laegna wato waa baab nabcadihin alxamdu lilah uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah waa yahay kun iyo sagaal boqolaad waa xadii saxiixa qala imam s abarna camr bn ali falas wahiqatu xaafid qala xadana yaxm bn alqatan qala cubaydullah ibn cumar alcumari almadani waahiqatu tabtun qala xadana naafic can cabdillahi bni cumar ibn khaaab radi allahu ta anuma qala abdulahi bn cumar lamaa goortii maatuu geerido cabdullahi bn abi cabdullaahi ibn ubay waa ras almunaafiqiin munaafiqiinta madaxoodii markuu dhintay ja waxaymid ibnahu ja waxaymid ibnuhu wiilkiisi ila nabi yim sal slam wiilkiisi wuxuu ahaa asna cabdillahi dhihi jiray nin aad u qiimo badan oo ahlu iimaan oo ahlu taqwa oo ahlu wanaag ayuu ahaa radia allahu tacala canhu ardaa adduunka ma jirto sooma ogdiin hay jaa ibnuhu ayaa yimid ila nabi yim sal slam faqala wuxu yidhi actinii isii qamiisaka qamiiskaada isii xataa ukafinahu ilaa aan ku fiihi isaga aaba aan kafaniyo wasalli caley kuna tuka lahu alla dambi daaf u qodob ayuu nabiga ka codsay sal slm tan koobaad inuu maradiisi siiyo si looga eh, kafaniyo tan labaadna in uu ku tukado tan saddexaadna inuu dambi dhaaf weydiiyo fa qamiisa ayuu siiyey uma kadibna qaala wuxuu yidhi idaa faraqtum haddii aad ka faaruqdaan oo daqitaanka dhamaysaan faadinuni faadi faadinuunii isu ogeysiiyo usali caleyhm ku tukada fajadabahu cumar sayd cumar ayaa gadaa la soo jiiday nabigaa la soo jiiday wa qaala wuxuu yidhi qad nahaaka allaahu ilaahi weyne wuxuu kuu diiday an tusalli cala munaafiqiin ayaa lagu diiday nabi allow munaafiqiinta ha ku tukannaa lagu yidhi ilahina wuu kuu diiday fa qaala wuxuu yidhi ana aniga bayna khiiratayni laba doorimaad mid ayaan ayaan leeyahay labadaas midkan rabaan doonani qaala wuxuu yidhi ilahi subxana wa tacala istaqfir lahum aw laa tastakfir lahum saasaa ligu yidhi marka doorimaadgeli saasuu nabig sal slm marka mid baan samayn fasalla ali ku tukaday faanzl allah alweyne ayaa soo deji caza wajal walaa tusalli ha ku tukanin calaa axadin mid oo minhum aya ka mid maanta geeriyooda abadan weligii walaa taqum calaa qabri qabrigiisana dul istaagin fataraka salaata calayhim inuu ku tukada nabigu iska dhaaf sal allah alay waslam marka qamiiska nabiga sal slm in cabdullaahi bin ubay lagu kafaniyey wuxuu u daliishaday imamka cali raxmatullah in kafanta la gelin karo qamiis wahuwa madhab almalikiya wa alxanafiya waay xadii kun sagaal boqol i koobaad xadii saxiixa qaala imam nasa akhbarna cabdiljabaar ibn calaa ibn cabdiljabaar alcaطaar walaa ba'sa bihi qaala can sufyaan ibni cuyeyna can camr ibni dinaar qaala samictu jaabir bn cabdillahi yaquulu radia allahu ta arda ata anabiyu nabigu wuxuu yimid qabra cabdilaahi ibni ubay ayuu yimid waqad wadica isagoo la dhigay fii xufratii godkiisa la dhigay fawaqafa caleyh wuu dul istaagay faamara wuxuu faray bihi an yukhraja fa ukhrij waa la soo saaray intaan weli aan la aasinay ahayd fawadacahu calaa rukbatayhi laba silbood ayuu saaray wa qamiisu qamiiskiisa igu geliyey wanafada calayhi markaasuu ku afuufay min riiqihi candhuftiisa iyuu nabiga ku tufay wallaahu aclam ilaahayaana ogsoon jaabir cabdillahi wuxuu le ilahay ogsoon meesha ninkaas wuu ku dambaynaa waa iska cadda ya in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar lidalika ikhwaani waxaad ogaataan munaafiqiinta in halkaas la geeyey abaalkooda inay tahay waxaad ku ogaanaysaan dhibka muslimiinta maanta haysta meelay joogaanba munaafiq unbaa umshidahay gaal waxba kaama taray yaa sheekhay haa axsanta laba arrimooduu eegaayey waa mid wiilku ku xaq dhowraayey oo ninkaas qiimaha badan oo markuu yidhi lain rajacna ila almadiinati la yukhrijanna lacazu minha aladal haddii magaalada madiina anu laabanno qaswa lagu jiray kaanaga ciziga badan ayaa wuxuu ka saari doonaa kan dulaysan oo nabi maxamed saxabadiisa ula jeeda sal l slm radi allahu canhu markaasaa wiilkii warkii ayaa la gaarsiiye albaabku istaagay markaasaa wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ilaa aad nabi maxamed ood ku tilmaamta sal allahu alay waslam aladal aad ka idma inaad magaalada gelayn hadii aad tallaabo qaadana qoortan kaa jaray albaabku istaag halkaas ku celi ilaa nabigeena loo keena sal l slm oo kadibna uu muxuu ahaa nabiga yidhaahda <laughs> usoo idin nin noocaas u ahaa marka maadaama aad ka dalbaday qalbigiisa ku ilaalinay intaa waxaa dheeri ah cabaas ibn cabdilmualib markuu yimid oo magaalada madiina u yimid in loo labisay ayaa la damcay dhar la ekaada way nin wuxuu ahaa tareego intaa la eg aad u dharar badan markaasaa dhawr dhar walbaa lala raadiy khamiis kasta u raadi khamiiska cabdillahi bin ubay isna saasoo kale dharar badana ayaa marka loo soo bixiyo markiiyaa loo xiray taasna nabigeena ugu abaalguday sala allahu alayhi waali waslm adeerkiis maadaama uusa ugu karaameey taana culimadu way leeyihin wallahu aclam istakfir lahum walaa tastafir lahum isbarbartaani laakiin marka dambe toosaa loo gooyey waayahay inay karaamaya ina rabaan dhar u xidhan dadka marka martida iyo dadka muxuu aha socotada ah iyo dadka eh, dayfka ah in la huwiyo waxaa weeyaan waa hadyi la socda hadii wadaadko iyo mxuu odaygo iyo qof aad taqaanay iyo magaalada aad ku aragto oo cusba oo cusub eh, asxaabtaada iyo dadkii aad taqaanay ama mudan in la qiimeey inaad dhar hugiso marka waa hadiga nabigeena ay saaabadiisa hadiga saxaabada nabigeena ay samayn jireen radia allahu taala ardahum qofka markuu duur ka imaado moogta sibuu u yara basaasanya marka adiga baladjoodka baladjoogga ahaa inaad yara qurxiso waa wax loo baahanya faalabat ilansaar waxay dalbeen tawban mar yagsunu ay hogiyaan falam yajiduu ma ayhin qamiisan qamiis yusluxu calayhi u dhigmo yasluxu calayh korkiisa ku suubada oo u suubada oo gaara ilaa qamiisa cabdilaahi ibni ubay fakasawhu iyaahu kii aya hugiyeen nabigana uu abaalguday sal sl xadid kun sagaal boqol iyo saddexaad waa xadiis صaxiixa qala imam sl abarna cabaydillah bn saciid الsarksi wa iqatun qala xadaثna yaxya bn saciid الqaطaan can camash waa imaamkii waxaa xadiidku taxwiil akhbarna ismaaciil ibn mascuud اjaxdari wa iqa qala xadaثna yaxya bn saciid الqaطaan qala samictu alacmash qala samictu shaqiiqan shaqiq bn slmt abu wail wahiqat tabtun mkhadrmun faqih qala wuxuu yihi xadaثna khabaab ibn arat ayaa noo warramay qala wuxuu yihi khabaab ibn arat haajarna waan haajirnay maca rasul ayaan la haajirnay sala اlه slm nabtaqi anagoo dalbayna wajh اllahi ilaah wejigiisa ayaan raadinaynay dan kale kalama lehen waman kaanat hijratu ilى اllahi warasuulihi fahijratuhu ilى اllahi warasuulihi nabtaqii wajala nagu dalbayna ilahay wajigiisa kuwa dalba alla naga dhigo fawajaba ajruna cala allah ilaahay subxana wa tacala ajirka ajirkanaga ilaahay korkiis ayuu ku dhacayoo alla xaggiis ayuu maray ilaahay asaga ayaan ka rajeeyeyna khayr weeyaan fa minaa waxaa naga mid man maata qof dhintay walam yakul aanan cunin min ajrihi shay-an ajarkiisii adduunka waxbaan lagu siin oo sidii asagoo ka baahan oo rafaadsan oo dowlad islaan iyo kadeed iyo cabsi lagu jira halkaas ku baxay ayaa naga mid ahaa kow ahay minhum waxaa ka mid ah muscab ibn cumayr ayaa ka mid ahaa qutila waxaa la dilay yowma uxudin maalinta uxud ayaa la dilay falam ajid najid umaan helin shay-an shay nukafinuhu fiih aan ku kafayn ilaa namiratan goobusta ama go' yaroo calaamada lah mooyane kunaa waxaan ahayn idaa qataynaa goortaan ku dabaalla ra-su madaxiisa kharajat rijaahu labis lugood ayaa bannaanka imaan jiray waama rag yaroo muxuu ahaa aan fid fidqa ah waxay dhihi jireen oon macno badan lahayn wa minaa waxaa naga mid man aynacat lahu amratuhu ahay cid ay mirihiisii ay u bislaadeen oo fahuwa isaga yahdibuhaa oo muxuu ahaa rogrogani amaba waxaa weya boodboodsani yani ajarkii aakhiro inta ama la gaarin adduunkii ayaa marka futuux iyo beero iyo timir iyo xoolo iyo jawaari iyo muxuu aha doomo iyo adduun annaga kuwaas ayaa naga mid ayuu leeyahay radia allahu tacala an arda marka maxalushaahidka maxay ta marka waxa weeyaan eh, kafantii ayuu marka usoo qaatay imaamka cali raxmat ullah hada wallahu aclam w sala allahu waslm ala abdi rasul mustafa